asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waayahay waxaynu kusoo guda jirna wadaadku wuxuu soo wadwaday alkhilaafatu walimaaratu soo alkhilaafa walimaama soo ma alkhilaafatu walimaamatu soo waxa uu ku arooriyey waxaan rabaa darsigii hore inaan in yar aruuriyo haddii ilaahaydmo kan kaluu iga gelaya kan maantuu iga gelaya markaa inaad aada u soo wada akrideenna ma aaminsani inaad kii horeeda duubeeda inaad aada wada dhegaysateedna ma aaminsani marka waxaa is leeyahay bal waa suukiyad xelaya suu darsigu igu toosaan insha allah wuxuu soo sheegay darsi dheer wuxuu soo sheegay taqsiim ulmulk boqortooyada ama mulkiga ama madaxnimadu saddex qaybood ibnu khalduun u qaybiyey marka in la yidhaahdo dowladdaasi waa dowlad islaama khilaafadaasi waa khilaafo islaama boqortooyadaasi waa boqortooyo islaama in la yidhaahdo ibnu khalduun wuxuu shardi uga dhigay qaanuunka lagu dhaqayaa muxuu yahay waxaa lagu dhaqayaa waa maxay qofku uu tukadaayo wuu soomaayo waa nin fiican xukunkiisa kama dhigayo xukun islaami ah kama dhigayo waaya markaa wuxuu uqaybiyey saddex buu isagu uqaybiyey wuxuu yihi almulku abiici wax la yidhaha almulku abiici waxa weeyaan waa qasab iyo sandullo sandullayn iyo xoog qofku inuu ku qabsado xukunka kadibna danihiisa gaarka ah uu ka fushado xukunkaas sawrcad ma kaa wuxuu u bixiyey almulk aabiici waxaa keena aladabu shahwa magacdoon xildoon hantidoon kaas halkaasu mari kaa afka casriga maanta waa waxaan aynu idhaahno keli taliya xukmu dictator wa xukmu istibdaad qasab buu ku haystaa saasuu iskaga haysanayaa ilaa uu dhimanaya cidi kama qaadayso hadduu doonana adduun weynaha siduu uu u siro wuxuu odhan karaa doorashaa samaynaya marka dimuqraadiyadaha adduunka saddexaad iyo dimuqraadiyaha adduunka koowaad marka dimuqraadiyada adduunka saddexaad waa kan wey almulki abiici waa in meesha iska haysta isagii qoyskiisa meesha iska haysta laakiin adduun weyni muxuu ku doorasha sameeyey markaa waxa weeyaan waa warqadii waraqatu tuut su isku asturo kaas horta halka ku dheeraana ka iga dhig alxukmu dictatoriga kan labaad wuxuu u bixiyey ibn khalduun almulku asiyaasi almulku siyaasi waxa weeyaan dadka oo lagu dhaqo calaa muqtada nadar caqli dadaal caqli ayaa lagu dhaqayaa dadka marka wixii adduunkooda maslaxadu ahna waa la yeelayaa wixii dhibaato adduunkooda ku ana waa la iska daynayaa qawaaniin lagu ijtihaadayna waa laqor waa la qorqoranayaa laakiin shaqada laga shaqaynaydun waa adduunka ka waxaa tidhaahdaa imika waa andimada adduunku maanta ay u badanta andimada adduunku maanta ama galbeed ha jooga ama ha joogaan waa dad dadaalay oo war maxaa inoo dana ka tashaday qawaanin iska qorqortay iyagu kelitalisinimo xoogahi aanay jirin hawshooda oo ay tahay adduunka wadooyinkaan samaysano layl haan helno biyahaan helno nabadgelyahaan helno waa intaa kaasi waa amulk asiyaasi mulku siyaasiga cinda ibnu taymiya dhanna waa ka uu ka ammaanay dhanna wuu ka dhaleeceeyey dhan wuu ka ammaano haddii caqliga lagu kala badbaado dadku aana is cunin de waaba online horta taas o halkaa waa ka mamduux haddii adduunkiiba haddii masaalixdiisii la kala guranayo waay dhanna wuu ka uu ka dhaleeceeyo wuxuu yihi wuxuu dadkii ka dhigay maadiyiin yaclamuuna aahira min alxayaati اdunya dalika mablaquhum min alcilmi waxaa lagu soo koobay baahidii aadamaha adduunka ayaa lagu koobay adduunkuna waxaynu ladawaa masracat alaakhira hakaasu qodobka saddexaad marka waxa ku almulku abiici almulku siyaasi xukunka wuxuu u qaybiyey wuxuu yihi alkhilaafa alislaamiya qodobka saddexaadu ibn khaldun khilaaf islaamiya waa maxay buu yihi waa dadka in lagu hago calaa muqtada ashar harciga ilaahay inuu harciga ilaahay inuu isagu sareeyo sharciga ilaahayna in lagu hago sharcigaas lababa uu ka jawaabo baahiyadooda adduunka iyo baahiyadooda aakhiro labadaaba maxuu ka jawaaba taa haddii la helo waxa weeya qofkaasi insha muu tuulo ka taliya tuulo muu ka taliya eh qofkaasi haddii uu sharciga islaamku sareeyo aakhiro iyo adduuna la iskugu nabayo aadamihii wuxuu yidhi fahiya khilaafatun can saaxibi rasuuli qofkaasi wuxuu khaliif ka yahay nebi maxamed buu khaliif ka yahay sala allahu calayh wasalam kelmaddii marka aynu nidhi xiraasatu dunya xiraasatu diini wa siyaasatu dunya bihi kelmaddaa bihi baan duruusihii hore ka iloobi awowgey baa raxmatullaahi caley sheekh maxamed yaraagori anoo dheer baan galbeed tegay wiil galbeed markaan dhexlaha soo dhiganayay dheer baan ahay sidii wadaadku bihid ay igu gaaftay bu markaa kelmadda bihi waa idinka dabaylooda ka dabageeya xiraasat diini wa siyaasat dunyaa bihi intaas waa waa darsigii hore ayaan ah, maskaxaada saddexdaa ku hay mulki abiici mulki siyaasi khilaafatu rasuuli sala allahu alayhi wasalam khilaafatu rasuuli maxay ku noqonaysaa ma jamaaca hebel baa haysa ma nin gadhlaa haya ma nin bangiyo islaamiya furtay baa haya khilaaf islaamiya maxay ku noqonaysaa xamlu lkaafati calaa sharci illah sharciga ilaahay isagu inuu ka saray cid allaale ciddii doontaba ka hahayso sharciga ilaahay haddii uu sareeyo ummaddaas isku afgarato inay maamulkoodu sharciga ilaahay inuu yahay maxay yihiin khilaafatu rasuuli illaahi sala allahu calayh sawar cadda xukmu lkhilaafa wuu ka soo hadlay xukm khilaafa waajib kifaaiya inay tahay waynu soo sheegay kayfiyada sida ay sida ay u sida loo dabrayo ama sida ay ku imanayso khilaafaduna wuu ka soo hadlay khaliifada sida loo dooranayo waynu ka soo hadalnay shuruud اkhaliifa waynu soo sheegnay afar heshiis lagu yahay iyo mid murani ka joogay waynu soo sheegnay waaya maanta wuxuu geli doonaa safxadda saddex boqol iyo koob iyo sideetan wuxuu geli doonaa isagu wuxuu u bixiyey alkhuad اdiiniya alkhilaafiya alkhuad kelmadda alkhuad waa kelmad qadiima waxaanu ninkan inaga lix boqoloo sana ay noo dhexeeyaan marka afku af carabigu laftiisuhu wuu isbedbedelaya kelmadda khuad waxaad odhan kartaa maanta waajibaadkiisa waa maxay mahaamkiisa waa maxay marka markaad shaqooyinka dalbanaysaan soo shaqo walba ma laha t o r soo ma laha waa t o r-kii wey waa t o r-kii wey ha war ninkan meesha aad geysay muxuu qabanaya horta ila meesha fadhiiso unbaaha un hadhow toolana maxay toolayeen eh, ha saasoo kale ha ya waa saas allahuma salli calaa sayidina maxamed tii buu ka hadli doonaa marka marka eh, in sheekhu eh, ilaa malaha toddobaatan konton bage aad buu ugu dheeraaday waa maxay mahaamka khaliifada uu qabanayo marka taa waa kuu soo koobaya leanna zamanki waa isbedelay zamankii waa isbedelay waxaan halkaa ku dabri doonaa haddii ilaahay idmo maadaama khilaafadii uu ka soo hadlay waxaan ku dabri doonaa addawla اslaamiya taasaan maanta wakti dheer gelin doonaa haddii haddii ilaahay idmo abarta wadaadkii wixiisaan kuu sheegay soo sheegnay buu yihi khilaafaddii waan kuu soo sheegay buu ku yidhi khilaafa islaamiya macnaheedu waa maxay waa sharciga ilaahay inuu sareeyo if iyo aakhirana dadkii looga wada shaqeeyo nebi maxamedna khaliif looga noqdo ummadiisii sal allahu calayhi wasalam adduunkood adduunkoodiina la maareeyo diintoodiina la dhowro waa labadaa qodob qofka diintiisii ummadda mujtamaca diintoodii in la dhowro eh, adduunkoodiina la maareeyo oo la horumariyo dee saasoo kale waajibaat alkhaliifa walimaam wa mas-uuliyaatuhu marka laba mas-uuliyadood mas-uuliye diini ah iyo mas-uuliye ah ila way naga xiraasatu diin wa siyaasatu dunya bihi dabadhi bihida hadda sabar cad ma waa maxay mas-uuliyaadkiisa hakuu koobo salaada fatwada qadaha maxkamadda alqada aljihaad alxisba alamr bilmacruuf wanahyi can ilmunkar sabar cad maaha shantaasi waa maxay waa mahaam diini ah waxay saaran tahay mas-uulka muslimka ah. shantaasaa saaran asalaa alfatwa alfutya alqada alhe alqada aljihaad kelmada waa laga qarqaraa soo maanta ataa wadaadadu ataa markay akraan way ka boodaan ataa aayadaha qur-aanka aad uguma tukadaan ataa waaa lasle waa ladisheesheegi muxuu sameeye aayad jihaaduu lagu tukiyey aljihaad alxisba alxisbana waa alamru bilmacruufi wاnahyi can اlmunkar الصلاة شيخ ومسؤولية صار خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة waa maxay waa رمز رمز من رموز الدين waa diintii bay ramzi ay maxay tolo u tahay marka meesha dadku ay ku tukan lahaayeen masaajidii in la diyaariyo dadkii tukin lahaa in la diyaariyo salaada axkaamteeda dadkii u dhigi lahaa in la diyaariyo jamaacadda oogitaankeedii in laga shaqeeyo jumcaha oogitaankiisii in laga shaqeeyo labada ciidood oogitaankoodii in laga shaqeeyo eh, waxaasoo idili waa xil saaran markaa nebigu sal allahu alayh wasalam maalintii uu sakaraatulmowtka nebigu markuu hayay sal allahu alayh wasalam waa kii nebigu u magacaabay abubakar inuu tukiyo soo mahay markaa halkaasay ka qaadanayaan markaa markii dambe saxaabadu waa kuwii ku doodayey nebigaa diinteenna inoogu doortay inuu salaadayna tukiye eh. ma adduunkeyna ma adduunkeynan ku aaminaynin irtadaahu lanaa rasuulu lah slm lidiinina afalaa nartadiihi lidunyaana qiyaas marka maamulkii abubakar loo dhiibay waxaa looga qiyaas dalbaday salaadii uu nebigu khaliifada uga dhigay hada qiyaas qiyaasu salaati bisiyaasati mayla socotaan hadda fiira waaya qodobka halkaa way ka qaataan masaajidadii masaajidada labay u qaybiyaan markaa masaajida waaweyn ee jawaamicda ah iyo masaajida yaryar masaajida waaweyn ee jawaamicda ahee waaweyn khaliifatu rasuulilah bay tahay inuu gacanta ku hayo dowladda magacaabaysa iyagaa maxay toole sheekhaa wixiisii meel dhigaysa halkaa shaqadaas ma socotaa mise ma socotaa isagaa ka dabahaynaya kutubta isagaa diyaarinaya hawshaasoo idil waa hawl ay tahay ina dowladdu ay isha ay ku hayso hadday masaajidu masaajida yaryar yihiin oo xaafadaha ku yaala hadday yihiinna waxaa loo daynaya maxay dariska iyo jiiraanka iyagaa iyagu qof ka dooranaya iyagaa masaajidkooda nadiifsanaya iyagaa ka shaqaynaya marka wuxuu ugu bilaabay ibnu khaldun masaajidka ee salaada wuxuu ugu bilaabay waa shicaaru islaam an qofkan wuxuu ka yahay khaliifatu rasuulilaahi buu ka yahay nebi maxamedna wixii koowaad uu qabtay markuu madiine tagay masaajid buu masaajid buu dhisay nebigu sal allahu alayhi alayhi wasalam qodobka labaad ee tahay inuu wax ka qabto waxa weyaan bu yihi wilaayat lfatwa alfutya waa inuu magacaabaa ummadda ciddii u fatwoon lahayd diinteedii iyo aqoontoodii iyo waraceedii la garanaya waa in la yadhaa hebel baa fatwoonaya waa loo dhiibaa cidii lagu ogaado inaanay fatwada ku fiicnayn ama ummadda isku dirayso ama ummadda jar ka tuurayso ama balaayo dhigaysana waa inuu yidhahdaa afkaaga hayso ummadda ka daa waa inuu mas-uulku uu ku odhan karaa marka almn nabadgelyadu keliya un maaha dadka guryaha laga ilaaliyo carabkoodana waa in la kala ilaaliya oona isku gabyin gabiyo gabayo maxay tolayeen soo xasuusinaya dagaaladoodii hore waa laga ilaaliyaa waa inaanay maqaalo isku qorin balaayo iyo cudurro oogaya waa inaanay isku fatwoonin fatwoyna isku gaalaynayaano diinta iskaga saarayaano biri qoryo iskula qaadanayaan waxaasoo idin waa inuu isagu waa inuu mas-uulku qof soo jeeda iyo uu ka qabta hadi fatwa wilaayat lqada xukunka saddexaad ee saaranna waxa weeye alqada waa inuu magacaabaa awal berigii hore khaliifadu isagaa qaadiga aha abubakr nabi maxamed isagaa ahaa qaadiga sal slam abubakr ilaa xilligii cumar bin khaaab cumar bin khaaab wuxuu ahaa isagiibaa wuxuu sameeyey tafwiid delegation uu delegate gareeyey markaa soo iminka ma tidhaahdaan saddexdaa saddexda maamuul hala kala saaro barlamaanka iyo executiveka iyo iyo almaxkamadaha soo ma tidhahdan hala kala saaro marka cumar awal abubakr xilliga abubakr sadiq radiyo rasulullah sal slam nebigaa qaadiga ahaa wixii dhacaa nebigaa loo keeni jiray sal l slam xilligii abubakarna abubakar baa kala xukumi jiray xilligii cumar markay dowladdii ballaaratay ee dee ay shaqadii ay badatay ay badatay madiine aba dardaa buu qaada uga dhigay haddii eebu kuuraya shurayx ninkii caanka ahay shurayxna basra basra ayuu uga dhigay abulmuuse alashcarina kuufa ayuu uga dhigay qaadi maxaytole uga dhigay marka kaasna waa xil saaran waa xil saaran khaliifatu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam inuu ama isagu xilkaa qabto anna waxaynu nihi khaliifka shuruudiisa waxaa ka mid ah an yakuuna mujtahida qofka muslimiinta madax u noqonaya waa inuu faqiih yahay horta markiisa oo usuul yahay oo luqawi yahay oo waxaan garanahayo iminka lasma weydiiyo soo maa iminka waa inuu ingiliishka aad u yaqaan iminka waay allahuma salli calaa sayidina maxamed saxbi taas waa kaas waa waa xil saaran kaasina almaxkama walqada kadalika waxaa saaran buu yihi alcadaala alcadaala alcadaala waa waiifa diiniya mujtamacaasi inuu helo cadaalad inuu helo waa xil diineed waxaanay hoos imanaysaa qadihii bay hoos imanaysaa maxaakimtiibuu mxtolay hoos imanaya kadalika wuxuu sheegay waxa la hahdo wilaayat nadari fi lmadaalim maxkamadii baa wax kuu goyn waaye hawshii baa ka dhammaan weyday maxaakimtii qaadigii baad kala bixi weydeen soo ma jirto iminka inagu soo marinano maxkamad sare constitutional courts ama yidhahdaan marka la isku dawa hadda meel weyn oo la tago waxaa la odhan jiray awal wilaayatu nadar baa la odhan jiray wilaayatu nadar waa inuu mas-uulku ama khaliifku ama ciddaa diinta ilaahay dhowraysaa ummaddana adduunkooda maaraynaysaa waxaa la yidhahdaa yuftaxu baabuhu lilmadaalic waa inuu xilli xilliyada ka mid ah uu yidhaahdaa ciddii qadaagaa kusoo kala bixi weydow ii kaalaya aniga wayna jiri kartaa markaa meel qaadiga lagaga ashtakoodo laftiisa qaadiga laftiisa ile <laughs> waa bashare qaadiga waa inaad heshaa meel aad tagto tirada nin waxaasuu igu sameeyday warqadaha iga yaraana waa geeyey xogaag yaraana waa diiday inaan bixiye war ninka igala hadla dee waa inay jirtaa meel kan ka sarraysaa le hadduu xuurto asaga kugu haysto waa mushkilada taasina yuftaxu baabulmada marka xilligii nebigu uu furnaa sl xilligii abubakar uu furnaa xilligii cumar waabata cumar lagu dili doono xilligii cumaan way iska furnaayeen addawla alamawiya wadawla alcabaasiya baa waxay bilaabeen dadki markii la bilaabay madaxdii in la laayo assassination madaxdii lagu bilaabo ayaa waxay bilaabeen ina albaabada soo inay albaabada soo xidhaan oo diri diri lagu gaadho waa markay samayn doonaan alxijaaba alxijaaba secretar secretar chief chief cabinet ayaa la samaysana markaa dadka isoo dadka idinku halka hay soo dhaafinina saasoo halkaasay waxaana laga soo qaatay faris reer faris xukmigii kisra ayaa taa eh, eh, laga taana waa lagu leeyahay qodobka kale ee lagu leeyahay waxaa ka mida alxisba alxisba waa waa wadiifa diiniya yadna wixii munkaraat ee la arkayo wixii munkaraat ee muuqda ee ishu qabanayso inuu qabto wixii munkaraat ahe ishu ay qabanayso wixiina la dhuudhuunto ma aha wixii qofku gurigiisa hoosta uu kaga soo xidhanayo la dhuudhuumanayo kaas waa isaga iyo baynahu wa bayn laakiin wixii uun maxay tole caam ah ee ishu ay qabanaysa ee dembi ah isna inuu inuu isagana maxay tole inuu inuu u sameeyo marka tacziir iyo ta'diib baa la yidhaha tacziir iyo ta'diib mas-uulka muslimiintaa leh markii dambe waxaa shurdada loo samaystay booliiska loo samaystay muslimiintu shurta xillidaasay samaysteen waxay u samaysteen qaadigu wuxuu soo xukumana inay booliisku fuliyaan shurdadu inay fuliso wixii maxay toole alxisba ay soo amraane xumo ana inay boolisku inay inay qabtaan ayaa maxay toole loo samaystay taana waxaa weeyaan haddii eebu kuu roo yahay waa arin diini ah kadalika wuxuu soo hoosgeliyay ibn khalduun umuurta diiniga asika asika waxa weeyaan waa lacagta waa lacagtii la qaraacayay asakana waa la asakana waa la asaka ma asakaa saxa siinka kordhow asika waa wadada asika waa wadiiqada yar lakin asaka waa saka yasuku asaka markaas wuxuu ka dhigay mas-uuliya diiniyu ka dhigay dadku inay helaan waxay wax ku kala wada iibsadaan oo halbeeg mucayana leh si aan la isku si aan la isku dhicin oo aan soo imka maalin walba lama jaangooyo lacagaha jinjiga lacagaha exchangiga la sarifanayo soo imka maalin walba lama idhaa waa intaa doolarku ginigu waa intaasoo lama idhaa si aanad qof walba wuxuu doono anu kaasna waa xil laakiin wuxuu geliyey xil diini ah dadka hantidooda inaan la boobin dadku markay wax kala iibsanayaan kalsooni inay wax kukala ku kala iibsadaan ka iibinaya iyo ka iibsanayaaba waa inuu qof walba uu og yahay waxaan iibsaday inuu intaa u qalmo ka iibinayaana waxaan uu qaata inay tahay wax xaqiiqi ah oo mucaamalaadkiiyo bayci dhambaa iyo nawyan waa xil diiniya waxay saaran tahay ninkaa wadaadka ahee meeshaa tegay bay saaran tahay halkaa wuxuu yidhi waa shanta ama lixda qodob waa masuul mas-uuliya diiniya guud almasaalix alcaama ee ah ii sheegeen addunyawiya masaa'ilka dunyawiga ah muxuu yidhi wadooyinka aduruqaat ama magaalada dhexdeeda ha ahaato ama magaalooyinka wixii isku xidhayay ha ahaato wallaahi low soo cumar ma odhan haddii uu neef ku kufo ciraaq neef hadduu ku kufo ciraaq anaa lay weydiinayaa soo ma lahayn maxaad waddada ugu waddada ugu samayn weyday inaguna waddooyinkeenu ma orar ba mise waa auruqaat ah. waa xil saaran waa masaalix alcaama masaalixii adduunka wey almabaani wixii ummadda maxaytol ay dhisanaysay ummadda ay wada leedahay iyo wixii ay si gaara u leedahayba waa waa arrin saaran macalimiinta macalimiinta ummadda wax u dhigaya halkay ka soo baxayaan shaqadoodiiba qabanayaan mise ma qabanayaan bal wuxuu ibn khalduun kugu sheegaya kitaabka arrin cajiiba waxaa saaran macalimiinta inuu dabagalo ilaaliyo iyaalka ma dilaan mise ma dilaan <laughs> bal caamadaha waa in la eegaa keebaa ul haysta ee qaraacaya ciyaalka ee dhibaya xataa waa halkaa ayay ayay saaran tahay waa inuu kormeere waa inuu maatooda uu kormeera maxatooda ku leeyahy almawaaziin suuqii waxa lagu kala iibsanaya ee halbeegyada waa inuu hubsadaa kiilahani ma kiila ma dhaba taana waa inuu hubsadaa alacima cuntada ummadda loo keenayo cunto saxa ma tahay mise waa bug waa inuu ummadda ka hubsadaa a aniga waxaan iibsaday hal kiilo oo baasta ah basto a adduunku waa la yaqaanaa baasto waxaa laga sameeyaa qamax waxaa lagu daraa beed beed baa lagu daraa markaasaa hal kiilo baasta ayuu noqonaya markaasaa lagu ohanaya in waa laba dolar ka soo qaata ah, marka ganacsatada qaar baa xariifiin ah warshadaa la tagaa warshadaa la tagaa waxaa la yidhaahdaa eh, beedka iga yaree beedka aad ku daraysid iga yaree si uu sicirkii hoos gu ugu dhaco hadda fiira ah, ah, waa waxyaaba adduunkaa laga aqoonin taajirka soomaaliga yaqaana waxaa laakiin adduun kale waxaa lagama yaqaano adduun kale kiilo basto waa kiilo basto laakiin keenna inaga xariifnimo waxaan ka gaadhnay inuu idhaahdo dawadana boqolkiiba konton iga dhig inta kale budo iga dhig baastada ii yaree beriis mid kale wax i samee waxaas laablaabkaa xariifiinta oo dhan cunsurka soomaaliga intelligent taajirkii waa yaqaana waaya ninkaasi damac baa wado oo containerkiisaasuu rabaa inuu inuu laba container ka dhaliyo soo maaha aniga ayaa iga qabanaya ninkaa marka ila anu warshadii lagu sameeye ma jooga ileenas khaliifatu rasuulillah waxaan cunayo waa inuu iga ah, eh, soo xadiiskii ma haysaan man asha man asha falaysa falaysa mina ah. waa kaas waa kii de waa kii maxay to intuu nebigu yimi sala allah slam nin maxay tole hoosta eh, eh, jooyadiina intii engeg intii engeg engegnaydna kor soo mariyey intii sayucday qoydayna hoosta dhigay ka gacanta markuu geliyey nebigu qoyaabkiibuu ugu tegey markaas maxaad ummadda u siraysaa maad qoyaan inay qoyan tahay siyuucday ha arkaan kii iibsanaya ha iibsadee maxaad ugu qarisay maxay eeg aag fiiri taan halkaas uu eegaya alish soo uu eegayaa haddii eebu kuu rooyahay hantideeda meeshaan dhiganay yaa iga mas-uula ha bangi baan furtay lacag baan furtay bangigaasoo kale intaasoo boqolaal kunoo doolar baan maxaytoo la dhigtay aniga yaa isiinaya damaan lacagteedaasina halkaa ii taalo oo wixii la waayo yaa ii yaa ii celinaya yaa ka mas khaliifatu rasuulillaahi waa inuu mas-uuliyadu maxaytooda u qaado waaya xifdu amwaali lmuslimiina min algishi aw innaqsi in laga ilaaliyo hantida muslimiinta in la gisho ama la boobo jiifoo jaq ama la boobo in laga ilaaliyo waxa haya waxaa ka mas-uula yaa ah, ka mas waaya kadalika kadalika waxa uu ibnu khaldun sheegaya uu ku daraya kitaabkan allahuma salli calaa sayidina arimaha arrimaha adduunka khaliifkiina wax walba ma qaban kare eh inuu samaysan karo shaqaale u shaqeeya waa markao kelmadda alwasaara waa ka ka dhalan doonto isagii baa mas-uulkii ah waa inuu samaystaa maxay gacan yarayaal sax ma tahay waa inuu samaystaa uu samaystaa marka kelmadda alwasiir af carabiga waa almucaawin waa kalkaaliya ama waxa weeyaan min alwisri waa culays culays keligaa kugu dhici lahaa buu kula wajcal lii wasiira min ahli haaruuna haaruuna marka ciidanka hubka dagaalada difaaca waxaasoo dhan uu samaysan karaa labadaa xilba way saaran xilka adduunkuna wuu saaran yahay xilka haddii eebuu kuu roon yahay xilkaa diinigiina wuu saaran yahay xilkaa adduunkiina wuu wuu saa wuu wuu saaran laga helo haddii intaa laga helo isagu muxuu leeyahay inta haddii laga helo isagu xaqa uu leeyahay waa maxay wuxuu leeyahay alطaacatu wاnusxu in la maqlo waxna loo sheego labada waxu sheegiddu waa xaq uu leeyahay haddaad ka qarisid waad khiyaantay <laughs> hadda fiiri warda diintiina dhegaysta eeg inaad wax u sheegto oo aad toosiso oo aad hagtaa waa xaq uu kugu leeyahay yowma alqiyaama uu kugula xisaabtami karo amaam allah cidiba wax iima sheeginde waan ku durduriyey un meeshan cidiba yac ima odhan ka joogba cidiba ima odhan marka labadaa xaq buu inoogu leeyahay aaaca bilmacruuf wanaag in lagu lagu malo lagu aeeco o laba wuxuu leeyay maxay an nusxa lilaahi adoon waxba ka doonaynin oon mucaaradnimo aanay kaa ahayn oo ka kacsan meesha aan kaa ahayn inaad tiaad warniyahow laba markaan u tagoo u sheeg u tag oo u sheego waxaa tia wala saasaaso kale haddaad gaari weydana ka sheeg meeshii codkaagu gaarayo alaswad gaadhid baa asal ah ma gaadhi weyde la aamusi mayside la aamusi mayside meesha ama qofka qof qof isaga ay isku fiican yihiin oo u tegaan horu sheeginta hebel baa kusoo yida ku dheh ilaba qaab laskuu sheegay iyadba ileena adigu saad u mari saad u mari lahayd adigu maxay tolay marso waa kaa markaa xuquuqda diiniga ah iyo xuquuqda adduunka ah ee saaran intaa ayuu ma rabo inaan aada maat ugu dheeraado waxaan rabay laakiin inaan ku laro eh, ibn khaldun mushkiladeed ma haysanin ibn khaldun mushkilad ma haysanin oo xilligiisii dee dowladda way taagneed tafraaruq ma jiro shaam cid baa joogtay eh, ciraaq cid baa joogtay eh, arbil arbil afriqiya cid ayaa joogtay laakiin dowladda islaamkii sibay dowlad ayaa jirtay marka ibn khalduun ma jirin ibn khalduun waxaan idinku ii afartan malaa afartan sanuu ka dambeeyey ibnu taymiya ibnu taymiya ibnu khalduun baa ka dambeeyey anaga maalin hore idiin sheegay marka ibnu khalduun walaa ibnu taymiya labadooda mid midna ma hay midna ma haynin mushkilad ah islaamku dowlad islaamay muslimiintu dowlad islaama ma u baahan yihiin mise uma baahna su-aashaasi mushkilo caalamulislaami soo martay ma ahayn may fahmayse adeer yani lalimaamu shaafici bay mushkiladaasi haysatay wala imaamu ljuwayni soo bood qarnigii afraad bay haysatay wala imaam nawowi qarnigii lixaad ayay haysatay wala bnu taymiya wabnu khalduun qarnigii sideedaad wala imaamu suyuui qarnigii tobanaad wala bnu xajar acasqalaani qarnigii sideedaad yani intaasoo maxado waxaan ugu boodboodaya waxaan rabaa inaan ku dhaahdo war waxaan mushkilad muslimiinta jirtay muslimiintu inuu khaliifo lahaadaan oy maamul lahaadaan oo maxaakimta kitaabka ilahay la isku xukumo oo sidaa salaada la oogo oo amru bilmacruuf jiro mucaamalaadku xalaal ay ahaadaan jihaad cadow la iska dhiciyo amru bilmacruufi ay jirto ciidan muslimiintu ay lahaadaan xuduuddooda aan lagu soo duulin ciddii lagu siqi karana lagu siqaday futuuxaad baa la ohan jiray baasha hadda fiiri hadda namadkaasi namad doodi ka taagneed ma ahay oo wax wax khilaafa culamada dhex yaallay maba jirinbaba hore waxaan idinku sheegay imaamuljuwayni imaamuljuwayni baa isweydiiyey kitaabkiisii kitaabkiisii alkhayaafi wuxuu isweydiiyey haddii uu zaman yimaado muslimiintuba aanay khaliifo lahayn waxay ka ahayd mala-awaan yani talo ma dhici kartaa inay muslimiini beri meel joogaan muslimiin nool nooli oo mudmadooba kudadaawanaya oo meel joogjooga oo aan xukunka ilaahayba la isku xukumin sharciga ilaahay sarraynino hal haadaa macquul markaasaa ibnu juwayn wuxuu yidhi kaba soo qaadbaba maxay samayni waa inay keenaan buu <laughs> horta waa inay curayaan buyo keenaan maamulkoodii siyaasadood waa inay waa inay maxay tole keenaan maanta laakiin dooda taagana rabo inaan daba dhigo intaa ibnu khalduun waxa weeyaan alislaamu wadawla maanta caqliga muslimka dood baa ka taagan maanta dood baa ka taagan waana laga shakeeyey hawshaa waa laga shakeeyey marka muslim tukanaya oo salaadaya oo soomaya oo xajka tegaya inuu yidhaahdo islaamka iyo siyaasaddu isma galaana kala daaya warka waad maqasheen marka awal waxay ku bilaabatay qalbi caalam اlislaami turkiga masr wadanada carabta meelahaasaa hawshaa boqol iyo konton sano laba boqoloo sano ka horba hawshaa laga shaqeeyey madaaris baa la furtay dad baa la soo saaray xukunkii baa loo dhibay waa lagu dhabay inta af soomaaliga ku hadasha waynu ka badbaadnay inagu oo inagu araf acaalam islami alqarn alafriqi hoon africa araf araf ayaynu iskaga naalnay af carabiga aada ugumaha hadalno waxooda ma akrino culamadeynu kitaabkeenna qur-aanka markay noo dhigaane tafsiirkay noo fasiraane manhaajka imaamu nawowi noogu celiyaane hadday alfiyadaynala gaadhaan in aladiina aamanuu wacamilu saalixaati bay ahaydo meesh calaa xoogaa yaba yaroo qasaaidka ahoo burdadii iyo mawliidkii iyo intaana markaynu yar dawaxnaa lagu yar lagu yar dhasan jiray lagu yarhee entertainment fiican buu ahaayo kafaygaa lagu cabi jiro shaadaliga shaadaliga shuba ayaa haydo intayna herbaan intayn adduunka wax ka socda maynu ogeyn shaqana kumaynu lahayn sawar cadna reere iyo qabaa'il islaynayana waynu hayno dowladnama baynu aqooninba reere meelaan kala dedeganoo reer walba suldaankiisa iyo caaqilkiisa u taliyo ayaynu ahayn ilaa kismaayo kasoo bilow ilaa zayna ninba reer aynu hayno dowladaba shaqa kumaynu lahaynbaba marka kutubta inoo timaadaa waa kutubta ashar laga keeno kutubta ashar laga keenana maktabad keliyaba laga soo daabici jiro alxalabi waawlaaduhu waaba tegeyba taasaaba ayaabanu haysan ma kitaabka aanu xalabi soo qorin waynu ka shaki jirnayba alabima xalabima soo aabicin baa la odhan jiray waxaan xalabigayn waxma taabaan marka dad noocaasoo kaleo iska naayiif ah iska saadijiin oo iska quyasocoo ayanu iska ahay laakiin maanta adduunka sidii hore ma aha waa la wada baxay maraykan baa la tegey yurub baa la tegey in ladiina aamanuu in aladiina kafaruu cid walba waa loo tegey maxaa lala soo noqday marka waa wadanada muslimiinta waa wadanka ugu dambeeya soomaali waa wadanka ugu dambeeya ee lagu tijaabinayo alcalmana secularization haddaa lagu wadaa markaas shacabka soomaaliya iminkaa kutub afkooda loogu qorqoraya afkooda lagu qorqoraya diinta islaamka isma gasho wadaad gardheere wadaad calool dheere wadaad lugaab wadaad wax noocaasoo kale mid loo gabyo mid loo mahmaaha iyo war marka marka warkaas iskama aha uun haddii buu kuu rooyahay iskama aha uun eh, accident maaha arin iska soo bood ah ma ah ee eh, waxaan aaminsanay anigu inuu yahay organized arin laga tashaday eh, actarkiisa leh cidda jilaysada jilayaashiisa leh fankiisii fankiisii maxay toolay leh itijaah itijaah maxay toolay lakin waxaan idinku bishaaraynayaa darsiga waan geli doonaa waxaan idinku bishaaraynayaa meelihii ay ku bilaabatay way ku fashilatay meelihii ay ku bilaabatay laba boqoloo sano ka horba way way ku way ku fashilantay markaa maxay tir war ninka imika soo xaydxaydanayo war adeeroo meelihii aad ka soo sharaabaysayba bahashaasi way ku fashilanteen ar adeerow colka jooji ar adeerow colka joojiyo dadkaaga meel cidlo ah ha u sahaminin dadkii hore u qaatayba waa ku hoogeynay waxaan rabaa haddii ilaahay idmo ummahaat alqiyam siyaasiya fi lislaam tayaarka cilmaaniga ah sekularka ah anuu hore waan u sheegay haddana waa ku celinaya waxaan aaminsanahay cilmaaniyadu inay diin tahay baan aaminsanahay alcilmaaniya waa diin iskeed u joogta islaamkuna waa diin iskii u jooga aboowe aboowa ma isgelaya laba isgelaya oo ilmaadeerayaalo ma aha alcilmaaniya waa diin iskeed u joogta oo madax bannaan oo raggeeda leh oo madaxdeeda leh oo mabaadideeda leh oo aqoontooda nebiyadeedana leh iyaga u nebiye ah kutubteedana leh maraajicdeedana leh ninkii ku qancaa de waxa waaye maxaytoole isle waaye isle waaye islaamna waa diin kitaabkiisa leh sunnadiisa leh qawaaciddiisa leh wax lagu soo galo leh wax lagaga baxana leh sawrcad ma waay tayaarka cilmaaniga ah meesha koowaad ee uu cuskadaa waa qodobkan aan soo sheegay waana kaan ka jawaabi doono darsiga inta ka dhiman haddii ilaahay waxaa weeye islaamku ma laha islaamku ma laha nidaam siyaasiya ma laha islaamku waa caqiida waa akhlaaq waa shareeca laakiin ma laha maxay ma laha maxay nidaam siyaasiya islaamku ma marka mar haddii aanu ahayn aan tukanno aan soonno gabdhuhu haynoo xijaabnaadaan garhku laba mitir ha gaano idinka idiin taallaa tusbaxyada dhaadheer qaata laakiin ha maxay ha nolol maalmeedka diinta ha gelinina lanna kuma jirinba arrinkaasi waa waxaan rabaa markaa inaan taa ka herjawaabo maadaama anu arintaas ibn khalduun mushkilad aanay ku hayno nu ka jawaabin ani mushkilad kale maanta ay haysataa marka aniga markaa maanta dhallinyarada muslimiinta aqoonyahanka aan la hadlayo aynu doodayno mushkilad muslimka maanta kama haysato kitaab kitaabulxaj inaan kuu dhiga ma candak mushkil kitaabu siyaam inaan kuu laqbeeya ma candak mushkil ma ah laakiin maanta mushkilada caqliga muslimka ugu weyn weliba dadka af soomaaliga ku hadlo hadda lasoo hadda la buhabuhaynayo waxa weeyaan waxa uu koow in laga dhaadhiya waxa weeyaan الإسلام والدولة الإسلام والسياسة الإسلام والحياة العامة الإسلام والاقتصاد الإسلام والعلاقات الدولية الإسلام والدبلوماسية هذه كلها كلها وحويان وحي نجرى محي غبش غبش بقى يعني إنك قبل صحيح البخاري وحكوا لا من رجل ذو عمرو waa waa waxa weyaan waa dadkii xikmada ku hadli jiray ee soo muslimeen reer yaman jariir ayay kulmeen markaasu wuxuu ku yidhi camr ina laka calaya karaama waxaan rabaa inaan ka hadlo ummahaat alqiyam alislaamiya ummahaat alqiyam asiyaasiyati fi lislaam labo vaaliyo oo waaweyn oo lafdhabar u ah siyaasadda islaamka ah wuxuu ku ninka camr zu camr wuxuu ku yidhi jariir ina laka calaya karaama wanio agteeda magacbaad ku leedaho waan ku jecelahay wa inii mukhbiruka khabara warna waan kuu sheegahaya inakum macshara carab carabay lan tazaaluu bikhayr nebigiina dabadii ka zuuli maysaan inaad khayr ku sugan tihiin kuntum idaa halaka amiiru ta'ammartum fii aakhir carabay muslimiinayba ujeedaan ka zuuli maysaan khayr inaad ku dul sugan tihiin haddii hee idaa halaka amiir markuu nin madaxa idinka dhinto maxaad samaynaysaan ta'ammartum fii aakhir saxiix bukhaari buu ku jira fatxulbaari markaan xalay ka eegayey kelmaddaa ta'ammartum baan ayaan rabay inaan eego muxuu maxaa lagu sharaxay wuxuu yidhi ta'ammartum wuxuu yidhi ikhtartum ilaa idinku aad doorataan markuu madax idinka dhintaba ilaa aadilaa aad ummad yahay aad xaq u leedihi inaad idinku doorataan cidda cidda ku xigta ka zuuli maysaan khayr waa qiyamka koowaad ee islaamka oo waa maxay ummadda nebi maxamed baa xaq u leh doorashada cidda u imanaysa xukunkooda u imanaysa mana lagu qasbi karo haddii eebu kuu roo yahay dhaxaltooyada iyo hebel baa inankiisii dhaxlay oo saasa ku qaadanayaana ilaa ay maxay ummaddu ay tidhaahdo qabilnaa waanu aqbalnay waanu yeelnay iyada oon la qasbaynin iyada oo aan la sandullaynaynin adiga oon ka baqaynin in lagu xidho adoon maxaytoley ka baqaynin waay ida halaka amiiru taammartum fii aakhar qodob weyn wey taammartum fii aakhar oo limaada horta dawla hortaba su-aalahaas weydiiye horta dawlad ma u baahana waynan ka sheekaynaynay inay qaar khawaarijta ka mid inay wayna soo qaadana qaar khawaarijta ka mid inay yidhahdeen uma baahniba sooma soo sheegin waa su-aalaha waaweyn ee siyaasadda la iska weydiiyo horta dawlad ma u baahanahay aristo ninkii filasuufka ee gaalkii weynaa laba kun iyo saddex boqoloo sano ka hor ayaa wuxuu isweydiiyey dowlad horta maxaa looga baahan yahay markaasuu ka jawaabay in loo baahan yahay markaasa wuxuu ka jawaabay markuu ka jawaabay yidhi waa loo baahan yahay buu yidhi ma waxaa fiican dowladda inuu xukumo nin fiican mise dowladda in lagu xukumo qaanuun fiican arusta isweydiinaya two thousand three years before laba kun saddex boqol sano ka hor dowlad ma loo baahan yahay ha waa loo baahan yahay hadda nebi maaha waa gaal markaasuu yidhi teebaa fiican haddaba ma in dowladda madax fiican loo helo mise in qaanuun isaga qabta dee qof kastoo yimaada qaanuun qabta keebaa maxay tole fiican markaasaa maxay tole wuxuu yidhi wuxuu kusoo jawaabay waxa ugu fiican maamul dowladeed in loo helo qaanuun loo simayaho cid walba qabta bal waxaad malaysaa nin sita samsonidkii nucleerka samsonidkii nucleerka adduunkao dhan rogi lahaa bassbordkiina hayo gacanta ku haya oo lagu yidhi waa lagaa badiyeeye halkaa ka baxa deedna intuu shandadii qaada yidhahdo hooya waaya haddaba kii cusbaaya la doortay la yidhi hoo adigu haddaba bal waxaad malaysaa kaasoo adduunka saddexaad ahaan lahayo samsonidka adduunka o lagu gumaado gacanta ku hayn lahaa ka warraba balmaaji talo muxuu layn lahaa imisuu layn lahaa dawlad ma loo baahan yahay ha maxaa fiican ma qof fiican ina la geeyo mise system fiican horta in la dhigo systemkaasi uu qof kasta uu uu maxay tolay uu u qabto waxaan helay nin jabbaan oo muslina ah. ayaan helay waxaa la yidhaahdaa xasan cona kata xasan konakata ayaa leedahay xasan usoo muslimay masr buu yimid p h wuxuu ku qaatay siyaasaduu bartay qaahiruu ka qaatay jaamacat alqaahira kitaab wuxuu qoray p h wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo annadariya asiyaasiya cinda ibni taymiya annadariya asiyaasiya cinda ibni taymiya haddaad hadda la soo daadegtaan isagoo b baad la soo daadegi kartaan now b d jira bishaaraysta afar boqoloo bage wey waa nin jabaaniisa soo muslime xasan he konakata waaya xasan shaqadiisa wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan baadho islaamku ma leeyahay qiyam siyaasi ah mise ma laha xaakim muxuta soo fadhiista markaasaa wuxuu aruuriyey shan iyo labaatan qof oo culamaa lfiqhi siyaasi ah culamada baratay alfiqha siyaasi aqwaashoodii buu akhriyey afarna shannin baan magacoodi idinka sheegi cabdirazaaq asamhuuri waa masri bjrigiisa faransiis ka qaatay waxaa la yidhaahdaa abu dasatiir alcarabiya waa aabbaha dhigay dastuurada carabta masarkeeda ciraaqkeeda yamankeeda markaa takhasus b h d giisa waa maxay alfiqh dastuuri constitutional haqadiis waa phgiis waa halka cabdirazaq sanhuuri soo akriyey faqiihii masare moxamed abu zuhra moxamed mubaarak saddex usuuligii masar cabdilwahaab alkhallaaf faqiiha suuriya imika wahba zuxayli raxmat ullaahi calayhi raxmat waasica anta markaa isagu wuxuu soo aroor lixdan baa kuu sheegay isagu muxuu soo qoray shan iyo labaatan faqiih ayuu soo qoray maxay arintan arintan mtoley ay ka yidhaahdeen anna waxaan ku daray intaan d intaa asan xasan baale alyabani waxaan ku daray muxamed diyaaiddiin arayis muxamed diyaaiddiin arayis isaguna wuxuu leeyahay kun sagaal boqol laba iyo kontonkii wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo annadariyaat asiyaasiyaةi fi اlislaam hada kitaab muxamed iyadiin rays isaguna isagoo b d wuxuu ku jiraa bahashaa ceelkaa la wadadarsanaya kheyrka qaba ayuu ku jiraa ajmal kitaab aan akriyo weeye markaa fi hada jaami muxamed iyadiin rays muxamed iyadiin arays anadariyaat asiyaasiya fi islam kitaab kaloo qiimo badan buu leey moxamed iyadiin rays oo kaa ka akriya ay tahay isna inuu akriyo alslaam والخلافة في العصر الحديث now the modernity now إسلام كي خلافة ما أنت marka inama yaryaroo meelaha ku sheekaysta wuxuu ka odhanaya wani maxay toonay khilaafaa suurtagal oo islaam baa siyaasa shaqo ku laho meelaha shaah yaroo begeysa ku cadda hargeysa cumka aqooneed xataa marka kula hadlaya xataa aana dareemaynin ile qofku waa inuu waanaad ka dhadhasataa soo maha aqoon qofkii moogta muxamed diyaadiin rays labada kitaab baad ka akriyaysaa annadariyat siyaasiya fi lislaam iyo alislaam wlkhilaafatu fi lcasr alxadii waad ka akriyaysaa xaamid rabayic xaamid rabayic waa masri isaguna wuxuu dhigi jiray annadariya siyaasiya fi lislaam jaamacat alqaahira ayuu ka dhigi jiray ninkaasi wuxuu qaatay lix b h d lix lix master maaha sita phd buu qaatay xan markaa qaahira jaamacat qaahira markuu dhex socdo waa ikhwaan muslimiinta raggii ugu waaweynaa wey aqoon yaroo meel yaroo halkan gaagaabay gaabay maaha fiiri hadda lix p h d saddex waxa weya alqaanuun dawli qaanuun albixaar qaanuun xataa badda xuduudaha la kale leeyahay ayuu p h d faransi xaamid rabiic sheekhilbannagu u yimid isagoo yaro markaasuu yidhi xubin baan doonaya xarakada ikhwaan muslimiinka inaan noqdo markaasuu arkay isagiiyo maxaad ka shaqaysa markaas markaasuu hayayman buu yidhi tan anaa wadwadiye jaamacad tag buu adigu waxaan kugu ogahay buu yidhi inaad curisid annadariya siyaasiya jaamacaddana ka dhig ma intaasaad ii dirtay ha lix baad igu ogtahay buu yidhi xabad baad sheegtee lix buu ka markuu jaamacadda qaahiro dhex lugaynayo waxaa la ohan jiray addakaatira maha digtoorka addakaatira isagii baa lix digtoora waxaad kadaalia akriyaysaa sayfudiin cabdilfataax waa loolyahay sayfudiin cabdilfataax jaziira ayuu kasoo baxbaxayo uu naqdiyaa ayuu naqdiya imikana wuxuu ka furtay isaga iyo hibal ra'uuf gabadhii hibal ra'uuf iyo nin kaleo cusaam shaafir saddex nin waxay ka furteen istanbul turkiya waxay ka furteen jaamacad online ah ay ka furteen alislaami siyaasi baa la dhigaa idinkoo halkiina joogaad ku qaadan kartaan masterkii qaadan kartaan idinkoo halkan joogaad b h d-gi qaadan kartaan idinkoo halkan joogaad dubloom qaadan kartaan lix bilood sagaal bilood ah ood online baad ku qaadanaysaan shilimaad ka yarna waad iska bixinaysaan waxbaanu kumeliy waan waxayeysiinayahay wadaadku meeshiisi waxayeysiinaya naga daaya allaala waxaan la leeyahay male laakiin inaad wax ka dhigan kartaan ayaan broposalkan usoo jeedina waxaa ka mid ahaa course dhan inay bixiyaan oo ah alqarn alafriqi wasiyaasat dawliya geeska africa iyo international relationshipka adduunka in laga marka agaarkiina waxa ka dhacaya inaad aqoon idinku halkaa iska joogan calaqal diblom laga qaadataan saaso ninkaasna waa idiin sheegay ninka ugu dambeeya waa axmed daauud oglo axmed daauud oglo waa wasiirkii arrimaha dibadda ee hore ee turkiga intay ninkan aan isku dhicin ninkan iminka meesha maxatoola haysta axmed daauud oglo waa caqliga waa caqliga ka dambeeya xisbi alcadaalati walxuriya alcaql gadaal fadhiya behind ninka intaasoo idin iyaguna waxay ka qoreen nadariyat siyaasati fi islam waxbay ka qoreen marka raggii qadiimkana waa kuu sheegay rag mucaasir wax ka akridana waan kuu sheegay ninkii aan kuu sheegay imka kulahaaye xasan konakata wuxuu soo aruuriyey lix iyo toban qodob oo lix iyo maxaan ka jawaabaya hadalkii aan ku celiyey waxaan ka jawaabayaa aragtidii e, e, qolooyinka cilmaaniintu ay yidhahdeen islaamku ma laha nusuus siyaasad ka hadasha sow su-aashu taa ma ahayn marka xasan konakarta wuxuu b h d ku qaatay inuu ka jawaabo maaha khudbad jimco maaha darsi la laqbeynaya maaha diraase brofeseero ay diraasaynayaanba wuxuu yihi arrinkaasaan ka jawaabaya ma leeyahay mise ma laha marka wuxuu soo aruuriyey lix iyo toban qiyam lix iyo toban qodob oo lix iyo tobankaba nusuusta sharcigu ay ka buucd lix iyo tobankii waan idin kor marayaa bal ila dhegaysta iyar o ashura soo ma naqaana ashura soo tashiga maaha ashura concept siyaasiya ma tahay mise maaha concept siyaasiya ha ashura wada tashigu wa amruhum shura amru ayo kelmadda humta miyay ku noqonaysaa wa amruhum arrinkoodu dhexdooda waa maxay waa wada tashi okay marka kelmaddaasi kelmad ashuura ma tahay concept siyaasiya mise maha concept siyaasi ah nusuus fara badan ma ku haysaan oo ka hadlaysa nusuus badan ma ku haysaan axaadiista nebiga sala allahu calayhi ma ku haysaan practical nebi maxamed oo saxaabadiisii la tashanaya xataa kala tashanaya gabadhii uu qabay caaisha calow maxaan ka yeelaa markii warkii soo baxay ilaa halka hataa soo bahayno o alcadl alcadl ma tahay concept siyaasiya mise maaha wax allaala waxaa nadariyaadka maanta adduunka kor jooga ama tii demoqrasiga ha noqoto ama tii greega ha noqoto dhammaantood ma wada raadinayaan xukmi caadil ah marka kelmadda alcadli ma tahay concept siyaasiya mise maaha ma ku haynaa nusuus qur'aan ah oo ka hadlaysa cadaaladda ma haynaa nusuus nebi maxamed sal slam laba soo maha almusaawa equality <laughs> almusaawa in la sibnaado ummaddu ha taajirka iyo faqiirka ka laga badan yahay iyo ka badan dadku inay he sibnaadaan ma tahay concept siyaasiya mise maaha alxuriya alxuriya xataa fi alcaqiida qofku intaanu soo gelin ma qasab baad ku leedahay mise waa inu isagu diinta diinta soo doortay isagu diinta see lagu soo galaa so in qofku qaato maaha haddaad soo gashay laakiin ciyaarta iga daawey hadda fiiri hadda adaan intaaan soo gelin ka fikir aboowe intaanad ii imaanin adboow ka fikir haddaad soo geshid hagu nusuus baa o aaaca iminka maxaynu lahay muu haddii shuruudaa laga helo muxuu kugu leeyahay okay aaaca kelmad kelmad dabadhi kelmada aaaca aaac waa kelmad sharci ah afka zamanka discipline kala dambayn ma tahay qodob siyaasi mise maha in la kala dambeeya oo la ismaqlaa aaaca albayca albayca oo qofka aad u qirtid hebel baa helay doorashada albayca mujtamac in ay cahdi ay siiyaan alwuxda midnimo midnimo almas-uuliya responsibilityga transparency war af siyaasiya mise maha isla xisaabtamo cumaroo imaqla buu yidhi isagoo isku joog qurux badan soo xidhay markaas ila ku maqli kuna aeeci mayno isku jooggan kugumaanoogeyna waxbaad naga boobtay markaas waxba idinkamaan boobin intuu xishoodaybu inankiisii yidhi aabbahay waa ninkaa weynay aad aragteena anigaa intaa intiisii ugu daray uu isku tashay markaas idhahden iminka haddaba hadal waanu ku maqlayna waanu ku aeecanay almuxaasaba almuxaasaba halkay kaa soo gashay rati cumar baa suuqa soo maray suuqa suuqan xoolaha sayladuu tegey neef geelo wuxuu arkay qurux badan shilis oo laboo daawanayo ayuu arkay markaasuu yidhi yaa leh neefkaa markaasaa la yidhi inankaagaa leh cabdullaahi bni cumar bn khaaab baa leh alla aga buu hala wax neefka intaa shilis isagaa isagaa yaa waa maxay hashaas hasha ina ina cumari maxay uga qurux badan tahay halaha almuxaasaba haye qodobka kale muxuu yidhi siyaadatu sharc siyaadatu sharc ma tahay kelmad siyaasiya mise maaha sharcigu inuu sarreeyo waa idinkana doorashooyin ku garan dee doorashada tugashaa minka idinku hakan sharcigaa sarraynaya maxaybaa sarraynaya <laughs> siyaadatu asharc conceptgaasi kelmadaasi kelmad siyaasiya ma tahay kelmad siyaasiya imisaad nusuus ku haysaan qur-aanka iyo imisaad ku haysaan watiuba haya dambiduba aan ka sheekeeye lakin sooma haysaan nusuustaas gabadh baa hadday wax reer beni makhzuum ah xilligii nebiga sala allahu calayhi wasalam xaditaanna waa in xad la ooga soo maha reer beni makhzuum khaalid ibni waliid iyo cikrima iyo raggi ragga haba meesha ka dhashay markaase war gabadh reer makhzuum gacan la jari kari maayo ah nebiga nagala soo hadla oo yaa u tegaya ku dhici kara ninuu jecel yahay baanu naqaanaa aabbihiina uu jeclaa usaama usaama inu dirana usaamaas ku qaadayo ina maxmedo inantaa <laughs> wax yiidhide markaasuu yidhi yaa usaama atashfacu fii xaddi min xuduud illaahi yaa usaama usaama buu ma xad ilaahay soo dhaadhiciyay waa qaanuunkii marka waa sharcigii wey ma ma sharci ilaahay ayaad ayaad erge ka tahay alla cid kale may ku dhacdo cid kale ma i tiraahda wiil iska daa inanta makhsuumada ahe inantaan dhalay anigu faaimatu hadday wallaahi hadday faaimahe sooma haysaan nasiga wallaahi faaima hadday xaashaa lilaahi faaima inay inay xaddo waay anu markaa waxaan idhahdaa kelmada taqwada in badan baad maqashaa soo maaha ataqwa ataqwa ataqwa sooma hayno ma salaada faraha badan ba ma soonka faraha badan ba ma xajka faraha badan ba ishiya taqwa ani taqwadu waxay i tahay siyaadatu sharci qofkii qaanuunka diiniga ahee inaga dhaxeeya qofkii ku dhaqmaa waa taqi lilahi subxaanahu wa tacaala qofkii qaanuunkaa ku dhaqmi waayena taqi ma ahaan harci hogaansanaa qofkii harciga sharciga diinta islaamka sidaynu ugu kala hogaansannahay ayaynu u kala cabsi ayaynu u kala cabsi badan nahay laakiin haddaad i boobtid ood i dhacdid ood iga xaj badan tahay miyaad iga cabsi badan tahay xilkan kuu dhiibay shaqadaan kuu igmade malcaamad haddaan kuu igmade malcaamad gabadh baa ila soo hadashay dibadaha joogta inan yaroo agoona ayay saddex sanno qaaday inay ka bixiso maxay malcaamadii qur-aanka soo bil walba soo dhiibi jirtay inan yaroo agoon ah malcaamadii bay la hadashay waxay tidhi inantaa qaata anigana lacagta iweydiiya saddex sanno kadib baan imid bay tidhi iyadoon la ogeyn baan malcaamadii iska tegay bay tihi inantii baan rabaa inaan farxo inantii qur-aankii xafiday meel fiican gaadhay ayaan rabaa meeshii baan tegey inantii oon cammo dhammaystirin akhriska qur-aanku uu ku adag yahay baan tegey ba igu tir sheekh almiso maxaa sameeya marka macalinka dhigaya ee qur-aankaasoo dhan xafidsani miyuu ilaahay iiga dhow yahay cabsi qur-aanku xafidsan yahay mise siyaadatu sharci baa ballantii naga dhexaysay inantaa ula galay hadda ma fahmaysaan hadda marka war waxaan macnaha inoo yaallaa waa maxay waa sharciga inaynu waayahay atakaaful ma yahay concept concept ma yahay eh, siyaasi mise maha social welfare social welfare ma yahay concept siyaasi mise maaha afartan wadan imika scandinavia finland norway denmark sweden afartan wadan waxay qaateen markii adduunku dagaalkii qaboobaa uu socday ruush iyo maraykan la kala ahaa waxay qaateen waxa la yidhaahdo wadada saddexaad the third way ayay qaateen waxay yidhahdeen siyaasadda iyo axsaabta faraha badan waxaanu ka soo amaahananaa maraykan shacbiga oo eh, cashuur badan laga qaado oo saboolkooda wax la siiyana waxaanu ka soo qaadanaynaa bari ruushkaanu ka soo qaadanayna labadaasaanu isku jacbursanayna markaa makaas markaas adduunkii markii siyaasadda la dhigaya maxaa la yidhahdaa kuwa waa jid saddexaad atakaaful nusuusta ma ku haysaan fara badan qur'aan in muslimiinta dowladda muslimku xil ka saaran yahay saboolkeeda iyo awoodteeda waaya shan qodob waan ka boodaya wakti mahaye eh alisticaanatu bilaqwiyaai اlumanaa yaa u qalma xilkan yaa u qalma aqoonteedana leh yaa yaa garanaya yaana aqoonteeda leh ma tahay qodobyada siyaasadda la iskugu dhiibo wax mise ma aha way tahay hada hiy alqiyam qiyamkaas iyo in badanoo sheegi waayey islaamku wuxuu leeyahay markaa qiyam siyaasia ayuu leeyahay oo wax ku fulin karo horena uugu soo ugu soo ugu soo fuliyey waaye su-aalo waxaa jira la yidhahdo adeer waan fiicannahay waan wadaynaa cabdiraxmaan waxaa jira as'ila la yidhaahdo alas'ila asiyaasiya alabadiya su-aalooyinka siyaasada ee en dhammaanin ayaa jira ma u baahannahay dawlad waaswaanaan ka soo jawaabnay sidee cadaalad siyaasadeed loo helaa madax madaxnimadu macnaheedu waa maxay yaa noqon karaa madax ma wuxuu ku helaa madaxnimada ma waxaa lagu helaa xaq ilaahay ah ilaahay baa magacaabaya miya ma waxaa lagu helaa milkiya shaksiya oo dawladdii baa noqonaysa shirkad brivada <laughs> aniga iyo islaamteeda iyo qoyskayga iyo carruurteeda iyo dhamadayda iyo ayaa meeshan haysanaya kii noo yimaadana waa qaar noo gabyana waanu haysananaa qaar noo heesana waanu haysa qaar aqoonyahan ahna waanu haysananayo noogu noogu shaabadeeya ma sidaasa dadku inay qaanuunka ka dhaxeeya inay u hoggaansamaan halkuu ka imanaya inaan ku maqlaa halkay ka imanaysaa su-aalahaas ka jawaabidii lagu jawaabay waa lagu kala tegey in yar isoo jeeso haiga hahanin yarba i hadhay haiga hadhan ma u baahannahay dawlad cadaalad sidee lagu keenaa sidee xukunka lagu gaadhaa sideen cadaalad u helnaa ma brivate baa waxani inaan maqlo maxaa igu qasbaya suaasha jawaabaha su-aalooyinka jawaabtooda jawaab kastoo aad bixisaa waxa ay waxa ay ka tahayeen nacam jazaak allah khayr aayaddii weeyaan waanagii sheegnay wa amruhum shuura baynahum iyo aayaddii kale ahayd washaawirhum washaawirhum midna waa ficil amr washaawirhum fi lamri faida cazamta fatawakal cala allah yani waxa weeyaan waa concept suaalahan imika aynu su-aalahan imika aynu ka sheekaynay ka jawaabidda laga jawaabaa waxay hadda fiiri hadda fikirkaad aaminsantahay ayaa xadinta amaa naxnu muslimiintu su-aalaha waxaan kaga jawaabanaa jawaabtii waxaan ka raadsanaynaa waxyigaan ka raadsanaynaa saddex alqur'aan alsunna alijmaac ka afaraadna dabageli alqiyaas afarta heshiis baa lagu yahay inta kalena khilaaf baa ka jira soo ma afarta usuul fiqiga heshiis baa kitaab sunna alijmaac alqiyaas marka qofka muslimkiihi markuu rabo inuu su-aalaha ka jawaabo halkeebuu jawaabta u doonanayaa الكتاب السنة أي أشاهدنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بال بالنواجذ تاسوا خلفاء دول أبو بكر يا عمر نسجال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بالذين من بعد أبي بكر وعمر حديث كاستو eeg haddaba in yar in yar dhig haddaba markaan idin leeyahay cilmaaniyadu waa diin soo intaa idin kuma odhanin waa buruuf garaynaya haddaba inay diintaaba idiin sheegaya haddaba <laughs> eega haddaba eega haddaba warkan warkan waxaan idhi ibn khalduun kama hadlo leanna mushkilad haysatay dee ma aha ani laakiin mushkilad kale ay haysatay anaa ka ibn khalduunaynaya markaa maanta ali ahaa allahuma salli calaa sayidina axmed likulli manduumatin siyaasiya khalfiya falsafiya nuqta cala satr full stop so imika kama so imika kamaa soo hadal qiyam qiyam islaamiya oo ninkii jabaanka muslimkaa soo helay soo maa soo sheegin qiyam kasta oo siyaasi ah waxuu dhabarka ku hayaa dhabarka wuxuu ku hayaa falsafad philosophical ayuu ka hayaa dhabar wax iska socda ma leh yani inaloo soo dhuudhuuban badheerkuna way fiicantay qofku inuu badheerkiisa sheegtaana way fiicantay ir ani waa sheeganaya bareerkay qof kastana bareerkiisa ha sheegto likulli manduumatin qiyamin siyaasiya manduumaka manduum waxaan ujeedaa maxay manduum waxaa tirahdaa iminka oo kale eh, qolooyinkan eh, internetka marka internetka markayna loo markayna leeyahay soo furo inta iswadato afsamaan maxay kusoo qoraa xidhmo allah hada alxidhmo allah ibaaray fiik xidhmo xidhmo kasta oo qiyam oo siyaasadeed ahi waxay dhabarka ku haysaa maxay falsafa sheerta saddex wax wayna falsafadaas wayna saddex wax ka jawaabtaa kownka seed u aragtaa aadamaha seed u aragtaa halka halka loo socdo haayada seed u aragtaa iyo alma'aal almasiir afartaa waa jawaabo qiyamka siyaasigii afartaasay ka jawaabaan kownkan buuraha dhulka cirka badaha sayd u aragtaa labo aadamahan qeex saddex alghaaya maxaa lagu abuuray halkeen ka imid halkeen u socdaa maxaan ku dambaynayaa haadihi alas'ila waa su-aalihii waaweynaa ee adduunku cid walba ay hee isweydiinaysa waay nin waxaa jira maray waxaa la yidhahdaa glen glen tender g l e i n glen tender t e n e d r tender glen tender glen tender wuxuu wax ka dhigaa eh, massachusetts jamcadda weyne boston ayuu brofeseer falsafadda ka dhiga yahay waa over ninety three saddex iyo sagaashan jir imika korbuugu wanaada waa ragga aadka looga dambeeyo wuxuu qoray kitaab aad ka heli doontid eh, meeshan aynu galgalno the political meaning of christianity anu inaan idhaahdo islaamku wuxuu leeyahay siyaasad dibu socod baa tahay ciyaal yar meelaa shaakaca baan iskaga taagnahay anu haddaan ka hadlano islaamka siyaasad buu leeyahay may haada glentender wuxuu qoray kitaab the political meaning of christianity kitaabka waxaa la siiyey kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo soddonkii kitaab laga qoray oo macnahan ahaa waa kitaabkii labeeyey baa lii ilaa imika waa kitaabkii labeeyey alla yaa labeeyey sooma tiraadaan kitaab ninkaas wuxuu sheegayaa markaa isaga warkiisii baan warkiisii baan maxay toonayay akrinaya waa laba sadar waana soomaaliyeynaya kitaabkaas eega kaa masiixiyada kan wuxuu ku wuxuu yidhi aqlabu alafkaar asiyaasiya afkaarta siyaasadeed badankeeda buyidi bal bu yidhi rubamaa kullaha gebigeeduba taquumu calaa asaasi mafhuumin mucayan liabiicati albashariya fikir kastoo siyaasadeed wuxuu ku dulqotomaa buu yidhi aragti ka dambaysa aadamaha sidee loo qeexaa marka aadamaha la qeexo ayuu dhashaa buu yidhi fikri siyaasi kitaabka wuxuu ku qoray alfikr asiyaasi alas'ila alabadiya su-aalihii joogtada ahaayee laga jawaabin weli kitaabkaasu ku qoray glen tender fikir kasta oo siyaasadeed badankiisu buu yidhi ama dhammaadkii wuxuu ku dul dhisan yahay buu yidhi mafhuum mucayan aragti cad oo qayaxan oo maxay ah human being bani aadamkani muxuu yahay sawar cad maaha laba isagii baa sii wata hadalka waa galeen gadaal baan kuu sheegi doonaa intayna islaamka ahayd ya inta islaamka waa soo wadaa waxaan rabaa qolooyin bay la weyn tahay maraykan baa qoray iyo galeen baa yidhi iyo oo raac ah iyo qolooyin bay waxaas aqoonyahan u tahay marka intii baan kuleedaa intaa waa kula soo akriyayna waal madeer dhegayso nabiga ku salli allahuma salli cala sallam alfikr siyaasi alfikr siyaasi hee waa maxay dhegayso wuxuu yidhi fikriga siyaasigu waa maxay buu yidhi waa takhii lidaara shuuun insaan waa maxa fikri siyaasi buu ku leey waa in balaan loo dhigo aadamaha danihiisa waricaayati limasaalixihi masaalixdiisiina in laga in laga shaqeeyo mimaa yatadamanu iddicaa'an kaasoo kulansanaya buu yidhi sheegasho ah inaan aqaano aadamahani wuxuu u baahan yahay fikri siyaasigu waa kaas buu ku soo imika kamaynu soo sheekaynin khaliifku muslimkii masaalix diineed inuu ka sheekeeyo ka shaqeeyo iyo masaalix adduun soo kamaynu soo sheekaynin galanteeda dharna muxuu yihi fikriga siyaasigu waxa weeyaan buu yihi he baa aadamahan danihiisi laga fikiro adduunka intuu joogay masaalixdiisiina in la goobo taasoo kulansanaysa oo keensanaysa buu yihi qofka ka shaqaynayaa waa inuu sheegtaa waa naqaanaa bani aadamkan wuxuu yahay siaan baahidiisii ugu jawaabo gelin tender baa leh halkaa waxaa ka dhashay fikriga reer galbeedka laba fikradood baa ka dhashay laba nin degdeg uga bixi doona haddii ilaahay nadariyat alcaqd alijtimaaci social contract aragtidii ahayd social contract ayaa dhalatay oo waa maxay aadamaha baniaadamku in yara dhegeysa adeer baniaadamku asalkiisu ma balaayo iyo sharba mise waa khayr iyo wanaag hada linsaan yaasiin hada linsaan asalkiisu ma wuxuu ka samaysan yahay shar iyo balaayo iyo dhibaato iyo dhac iyo boob iyo dil iyo dhacmo iyo ayuu ka samaysan yahay mise wuxuu ka samaysan yahay asalka insaanku khayr iyo salaad iyo cibaado iyo alla kacabsi iyo masaajid iyo cabsi ayuu qofku ka samaysan yahay laba nin midi waa thomas hobs kun shan boqol sideed iyo siddeetankii ayuu dhashay kun yani qarnigii lix iyo tobanaad filosof ingli filosof ingiliisiya wey britisha aad looga dambeeya thomas hobs ku qor uu kusoo baxaya markaa isagu wuxuu yihi annafs اlbashariyau shiriirat biabiicatiha aadamuhu waa balaayo socota marka waa in la helaa dowlad balaaye ah oo inaga qabata oo sharkiisa inaga kontaroosha halkaas waxaa waafaqay isaga einstein albert einstein albert u raacay hobs buu raacay isagu wuxuu yihi laysat dowlatu hiya aljuzء الthamiin fi cajalat اlbashariya waxyaabuhu aadamuhu curiyey wixii ugu fiicnaa maaha buu yii dowladdu bimacnaa waa wixii ugu xumaa yani halkaasuu isagu maxaytan u mariyey einstein halkaasuu mariyey kitaab wuxuu leeya la yidhaahdo alcaalam kamaa araah adduunka sidaan anigu aan aan maxay tolay aan u arkay faaruuq alxumayid ayaa ayaa tarjumay thomas hobbes markaa muxuu yidhi aadamuhu waa balaaye iyo dhac iyo boob muxuu u baahan yahay dowlad aab ku abato oo inaga ilaalisa isaga waxaa khilaafay roso roso jaak roso oo faransiis ahaa wuu khilaafay isagu wuxuu yihi aslu linsaan waa khayr sharku ku dhashaa laakiin asalkiisu waa waa hagaagsan yahay waana fiican yahay islaamkii markaa in yar baa ii in yar baa ii hayga haina hayga hadhina in yar baa ii waan biyo dhacayaa hobus halkaasuu mariyey roso halkaasuu mariyey gelen tender halkaasu dheotole uu mariyey islaamkii markii loo yimid may buu ilaaleer may may insaanku khayrna waa leeyahay sharna waa leey isla insaanka laftiisa isla insaanka laftiisa maxaa ku kulmi kara wahadaynaahu he annajdayn marka alinsaan fiihi juzun khayr wa fiihi juzun fiihi juzun fiihi juzun shar carafada islaamka markaa maxay tiri takriimu linsaani waistikhlaafu walaqad karamnaa bani aadama aayad qur-aanka ma tahay walaqad hee marka naf balaayaa maaha naf maxay tolo inkaar qabta ma aha in la caburiyo ma aha in la fogeeyo ma aha macaasi naf u dhalatay in asalkiisa wahe ilaahay baa subxaanahu watacaala gacmihiisa ku abuuray ilaahay baa naftiisa ilaahay baa ruuxiisa ku afuufay ilaahay baa malaa'igtii ku yidhi he u sujuuda oo ixtiraama oo ka dambeeya ilaahay baa subxaanahu watacaala dhulkii usoo dhaadhiciyey ilaahay baa ku aaminay waxyigiisii doorashana siiyey inuu kala doorto waxyiga iyo eyrkii inuu kala doorto falinsaanu cinda allaahi waa maxay waa mukaram har ma aha o halkaasu muctal uu mariye labo islaamku wuxuu qeexay wadiifadiisa shaqada uu qabanaya waa maxay adduunka intaad joogtid wamaa khalaqtu ljinna walinsa marka ti oo arkaayo ma haysataa mise ma haysatid shaqada aad qaban lahayd qur-aanku ma qeexay mise waxaynu weydiinaa hobsi waxaynu weydiinaa roso mise waxaynu weydiinaa markis baynu weydiinaa ilan cilmaani wuxuu odhanayaa hobs baa yidhi cilmaan wuxuu odhanaya jan roso baa yidhi wuxuu odhanaya waxaa yidhi karl marcus baa yidhi waxaa yidhi adam smith ayuu odhanaya alla war anna waxaan leeyahay qaal allahu ye adeerna isku diin baan dhahay markaa anu waxaan ku leeyahy walaqad karabnaa bani aadam insaanku ilahay baa karaameeyey koob shaqada uu qabanayna ilaahay baa yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun inuu cibaado inuu la yimaado waan i khudbad ka galay laqad arsalnaa rusulana bilbayinaati wanzalnaa macahum اkitaaba wاlmiizaan leesh liyaquuma الnaasu biاlqisط war laamkaasi laam tacliiliye ma tahay maxaa kutub loo soo diray maxaa ambiyo loo soo diray maxaa balaaya u taagan tahay war dadka in cadaalad lagu dhex qumo ayaa soo dhaaliciyey amara rabbii bilqisطi wa aqiimuu wujuuhakum cinda kulli masjidin maxaa isdaba dhigay cadaalad faafiya cadaaladii ha sarrayso salaadna ooga oo masaajida camira ha nolol maalmeedkiinina cadaalada ha ka muuqato salaadana saf u galo oo foodan u ka dhiga ilaahay ka baqa subxaanahu subxaanahu wa tacaala idan aragtida islaamka waa maxay insaanku waa karaamaysan yahay shaqada loo abuuray waa cibaado ambiyada waxaa loo soo diray waa liyaquuma annaasu bilqisti dabeecadii dhulkana badaha khayraadka dhulka ku jira iyadna waa maxay dabeecadda iyagoo ohanaya waa nature dabeecaddii aniga dabeecaddii maxaa naga dhexeeya ma baan ku ahay ma iyadaa cadow ah dabeecadii baa cadhootayba markuu zilzaalku dhaco maxay dhahdaan zilzaalku markuu dhaco iyo burkaanadu markay dhacaan maxay dhahdaan dabeecadiiba cadhootay ah, iminka viruskan corona maxaa la yidhi ha waa waa intelligent waa intelligent virus baa la yidhi virus daki ah waaba virusba gebigiisuba waa cadiya oon la arkaynin oo maxaytole dheeh uu maxaytole uu ku jiro caqli male oo xubin male oo nerfis male kayfa yakuunu dakiyan kayfa yakunu dakiin waa challenge ilaahay markaad qooqday eed kibirtay yaa ayuha alcilmaani markaad tidhi adduunka cadna waxaan dhigay dayaxa cadna dhulka markaad tidhi alaysa lii mulku masr wahaadina markaad tidhi anaa wax walba ka mas-uula ayuu waxay odhan laarkay baan kuu soo diray guryaha wada fadhiya haddana guryaha bacaa soo baxay bika waa kaas shib allahu yataxaddaa allahu yataxadda bivirus ayuu ilaahay ku taxadinaya adduunkooda lawada fadhiisiiyey dhaqaale eber yafcal allahu ma yashaa waay aniga iyo abiicaddii maxaa naga dhexeeya wasahara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhu e waa su-aasha kale waa abiicadda aniga baddaa dhibishkeed iskuma hayno baddaa webiyada ha imika shalay waxaan joogay wasaaradda biyaha somaliland ayaan shalay toole u tegey meel markaa biyaha laga hadlaya facebookan ka akriyay waxaana warbatagoo bal biyaha iyo mustaqbalkiisa soo dhegedhegay marka aqoontii aan ka soo helay aqoontii aan ka soo helay shan milli wax noocaasa ah m m ayaa ayaynu biyihii helnaabaa la sanadkii biyaha inoo da-aa awalna waxaa inoo di'i jiray la yidhi siddeed boqol halbeeggaa biyaha waxaa ilaa shan ka dhigay ayuu ka jawaabayay injineerkii noo sharxiyay marka wuxuu yidhi geedadkii aynu goynay aynu dhuxusha ka dhigannay inna aynu dibadda u dirnay awgeed baa roobkii inoo da kala barhkii ku baxay marka dabeecaddii iyo neejarkii aan ku noola yaa dhaawacay ya ya anigiibaa anigiibaa dhaawacii keenaya soo maha dhibaatada anigiibaa aniga maat geysanaya lakin ilahay wuxuu le wasahara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lard walba qadar bay ku abuuran yihiine hana ku xadgudbin kana faa'iidayso adaan kuu sakhiraye haddama idin dhactay aragtida afraada islaamku insaanku wasiilo maaha ah, markis muxuu yihi markis muxuu yihi islaamku buu yihi eh, insaankuba maxay buu yihi xayawaan wax soo saaro buu yihi <laughs> hadba shaqa intaad shaqaysid baad bani aadam maahaas islaam saa ma arka islaamku saas islaamku wuxuu kuu arkay anta khaliifat llahi fi lardi wastakhlafakum khalaas الاستخلاف الاستخلاف إلهي ما مقناض لا تأخذوا سنة ولا نوم لكن وحي آدمها أن تكون ذي لهيد بريبا وحن أخري هوري jaamacad baa waxay daraasaysay adduunkii resourcigii adduunka yaallay resourcigii adduunka yaallay iyo tiradii dadkii baa kala badatay aadamii waa kuwa wax dhalaya ee aad u fara batay marka wixii la cuni lahaa iyo wixii la quudi lahaa iyo enerjigii iyo wixii oo dhan baa yaraanaya dadkiiba dadkiiba dadkiiba maxay tolay batay marka sidee baynu u yaraynaa dadka sidee baynu yeelayna dadka si aanay quudkani he iyo noloshani si aanay inooga dhaadhicin ibn khalduun ha ku gebagabeeye wuxuu yidhi alinsaanu ra'iisu biabiicatihi istiklaafka markuu ka hadlayay ilahay aba xil kuu dhiibti ilahay aba xil kuu dhiibti madax maxaad ku tahay bimuqtada istiklaafi aladii khuliqta lahu adduunkan mas-uuliyadiisiiba ilaahay aduu dhabarka kaaga dhigay insaan markaa eh, maxaytole la yasayo insaan dambiile ah insaan shariir ah ma aha eh waa insaan ilaahay uu ku aaminay waxyigii insaan markaa qof isku arka balaayaan ahay adduunka balaaye dheeraad baan ku ahay iyo qof isku arka anigu khaliifatullaahi baan ahay labadaa qofi ma isku caqliba ma isku aqoonba isku aqoon maxaytole ma noqonayaan waaya qodobka ugu dambeeya ee qiimada siyaasiga islaamka waxa weeyaan laa aacata limakhluuqin fii macصiyaة اkhaaliq ah, madaxda hala maqlo waynu nidhi laakiin ilaahiyo ma aha alguluw fii aacati madax iyadna islaamka qiyamka islaamka ka soo horjeeda in la buunbuuniyo waxaanay u qalmin islaamku ka soo horjeedaa nin baa nebiga u yimi sal allahu alayhi wasalam nin baa nebiga loo keenay wa huwa khaaifun yartacid ninkiioo baqaya oo qarqaraya markaasuu nebigu ku yidhi hawin calayk hawin alay war maxaa ku her aayar aayar buu yidhi fainii lastu bimalikin war boqor hayga baqin nebi baan ahay anigu hayga baqin buu kuleeyay inamaa ana ibnu imra'atin kaana ta'kulu lqadiida isla yaroo muqumad ku cuni jirtay maka ay dhashay adeer boqor laga yaaco markuu halkaa ka soo baxo ummad wada yaacdo ma ihiye fadhiisa buu yidhi hawin calayka hawin calayka waa qiima siyaasiya xadiidkaasi ibnu maaja soo saaraya waanu taxiixinayaa ninkii taxqiijiyey shucayb shucayb alarnauut u taxiixinaya xadiidka hawin calayk waa qiima siyaasi ah qiimo siyaasi hawin calayk marka madaxdu xil waxay leeyihin kala dambayn xurmad bay leeyihin laakiin ummaddu waa inaanay ka baqin ummaddu waa inaanay u noqonin addoomo waa inaanay ku tarax halkaa so iska aamusan inamaa ana ibnu imra'atin kaana ta'kulu lqadiida ayaan ahay buu kuli bashar asalaamu calaykum calaykum asalaam ha u kicin ha u sara kicin ha horboodin ha ku celinta ha horboodin ha sara kicin asalaamu calaykum calaykum asalaam naba soo maa shaquu ku haya ama shaqaad haysataa isna aduu kuu shaqeeya aduu kuu shaqeeya mushaarkeegaabaa siiya marka islaamku qiyam muxuu rabaa ha buunbuuninna xataa bershiyaanka iyo rooma ha ku dayanina buu yidhi inakum kidtum aanifan latafcaluuna ficla faris waruum nabiga malaagtu meel soo galay bay saxaabadii wada kacays wada yidhaahdeen markaasuu waxaad ku dhowaateen roomaanka iyo bershiyaanka dhaqankoodii siyaasadeed inaad qaadataan yaquumuuna calىa muluukihim wahum qucuud madaxdooda hor istaagaan buu yidhi madaxda ku fadhida halkaasaa la soo fadhiisanaya markaas halkaa la wataan ha samaynina buu yidhi falaa ha samaynina buu nebigu inagu yidhi muslim buu ku jiraa nebigu sala allahu alay wasalam abadan abadan aha yeeshe ha isbunbuunin ha isqaadqahanin maalin baa wasaarad galay laanda duruustii ku dara dhacdooyinkeena len adeer marka dan ka lahaa meeshii baan galay qolooyin cadcad baa ka soo baxayay wasiirka marka qolooyin cadcadoo marti ahaabaa ka soo baxayay anna wasaaraddan gelayay askarteennii ilaalinaysay ayaa qaylada ka dhacaysa ka bayla ka bayla ka bayla way igula soo boobeen anigii laftigii xaggaasaan ku dhici gaadhaba markaasaan istaagay kii caddaabaan afka la galay maxaad ka timid waddankaasaan ka imid aan istaagiyo markaase waxaan ku waddankaaga markaad socotid miyaa sida lagu ilaaliyaa baa kuui dadku miyaa sida kaaga kaaga yaacaan baa kuui sida ayaxa ay kaaga yaacaan buu mayb laakiin waa systemkiina halka maaha baa kuui adigaana baraya baa kuui dabeedna askarigiiba ay gato sheekhan musigu wada sheek masaajidkan waan kugu tukiya halkana wadi riixasaa baa kuui cawni maana ka mudnayn baa kuui kan masaajidkana wadiga sheekayna baa kuui keena wadada biyaha shubaya casiirka shubaya ee dadka u shaqaynaya ka martida loo yimid xurmadii sharaftiisuu leeya xurmadiisa sharaftiisa sii kan muwaainka wadanka u dhashayna sharaftiisa iyo xurmadiisa ayuu leeyahay in la isbuunbuuniyo oo taasina waxa weyaan waa dhaqan kisra w islaamka ka soo horjeeda aslan aslan ka soo horjeeda sharafkeeda maalinta hol darsiga waxaan idinku sheegay maalintuu cumar ka hor yimid mucaawiya radia allaahu canhum muxuu yidhi cumar dheh akisrawiyat soo ma odhan akisrawiyat ya muaawiya radia allahu can ljamiic tacliilkii mucaawiya waynu sheegnay bikhalduuna u qaatay tacliilkiisaa u qaatay laakiin waa maxay la rabaa waxay la rabaa qiyamka inaynu baranno madaxdu innaga inoo shaqaysaan iyaga iyaga uma shaqayno madaxdu xil bay inoo hayaan innaga kama cabsanayno xaq aanay lahayna inaguma leh can cali cidil bigofici baa khudbad jimce khudbad jimcuu yimid khudbaddii jimcaha markuu yimi uu soo habsaamay masaajidkii buuxuu yimid markaasa markay dadkii arkeen inuu madaxweyne waa madaxweyne bosnia waa madaxweyne iyo mufakir waa dhif badan oo muslimiinta in la isla helo mufakir wax qora markaasaa waxaa loo wada baneeyey maxay masaajidkii baa loo wada baneeyey ala izati ala izati siduu u soo socday halkii hore halkii ugu horey fadhiistay wadaadkaa khudbadii akriyey cali markaa mikrofoonkiibuu qaatay markaa cali cisadki mikrofoonkiibuu qaatay dhegeysta adeer muxuu yihi waan maqli jiray buu inaynu inagu samayno kelitaniyaasha dictatorka inagaa sameyn weligay waan maqli jiray waan soo habsaamay buu yiri intaasoo odaybaa igu horeeyo masaajid iyagaa lahaa buu yiri safka hore waxay ahayd buyudi meesha maran masaajidka inaan ku tukado kadibna halkaa aan ka baxo maxaa idin kalifay buyudi maxaad iga dhigasaan buyudi muxuu ahaa waxaanan lahayn maxaad maxatun iga dhigasaan hadda fiir namadkaana inaynu inaynu maxatun fahanno aynu guryaha idin ka soo bilowno ubadkaaga iyo adiga cilaaqadeedin ka dhaxaysa cilaaqaa kisalow yaana noqon adiga iyo islaantaada cilaaqadeedii ka dhaxaysa cilaaqo kibiroo mushaarkiibaad bixiya ayaad lugahayna kaana dhukato dee maamo biniaadamkuba biniaadam hadda fiiri hadda adigiyo dariskaaga egan dhaqankaasoo dhan bay horba inaynu isla wada qaadanno inaan maxay noqonno islaantii nabi maxamed ku tiri sala allahu calayhi wasalam intay soo agmartay maalin ayaa waxaa artay nabi maxamed oo saxaabadiisii iskala fadhiyo wax la cunayo dhulka la fadhiya waxay cunayaan cunaya wuxuu cabaya inta saa u eegtay ayay tiri nabigii la sheegayeyba markaasaa la yidhi markaasay tii yajlisu kamaa yajlisu alcabd wayakulu kamaa yakulu lcabd wayajlisu maca alcabiid waa maxay bay sida addoomuhu cunayaa isagoo dhulka fadhiya bay tii fadhiya kun ula fadhiyana ma addoomihiisiiba waa maxay waxan islaa yaroo maxay doonaysay maxay waad may fahmaysaa mise ciddaan ka hadlaya maxay doonaysay ha ya rotocool oo kala dambayn oo dhow maxmedo meel sara fadhiyo oo cid ilaalinayso oo ka hala hadlin oo marka la baxayo jacla dhacayso midha saxaabadii nin kamida aysa islaanta u jawaab islaanta afka xun ee nabiga si adag ula hadashay sal allahu alayhi wasalam nabigu intuu inkii qabtay bu daay daaya islaantii buu u yeedhay eeyaah oreedba maxaa tii markaas tii takulu kamaa yakulu cabdu watujlisu kamaa yajlisu lcabd markaas markaas markaasuu ku yii nacam buu yii ana cabdullah addoonka ilaahay baan ahay walaakinii rasuulullah thats my title titlkaan sidaa ti oo arkay inii rasuulullahi kahyidiidin ayayo inii rasuulullahi laakiin maxaan ahay bu yihi iyamkaas qiyamkaasa la rabaa inuu maaytooda inuu inagalo aynu ka baxno qiyamka kibirka xil iyo kibir wada socdaa qofaad meelaha shaha kula cabayso saxaabtaada ahayod istaqaaneenoo maalba telefoon kugu soo dirayo inbaa xil loo magacaabo telefoon dababu kaa qaban adeer darka soo maa maxaa isbedelay qofku waa isla qofkii uule sunankasaada kuwa tukaday naaka shaha kuwada cabayn inu saaxiibka jaamacadda ka soo wada baxnay maxaa isbedelaya waxaan isbedelaya ruuxan cusub ee qofka gelaya waa maxay kisrawiyatun akisrawiyatun yaa mucaawiya taasaa la rabaa inaynu he dhaqankeena ka innagaana siinayna ka shacab ahaan enerjigayaa bixinaya inaga ayaa siinay haddaynu shacabka haddaynu ka soo qaadno qofkaasi qof caadi inuu yahay miyuu mu kibri lahayn alcilmaaniyatu waa diin islaamkuna waa diin nabi maxamed buu kusoo daadegay islaamku sal allahu alayhi wasalam cilmaanina waa warkaan xotolweyah labadaasna isku meel ma wada galaan waa laba kala baxsan qof walooba diintaada ilaasho madambiba qof walooba diintaada ilaasho war diinteeda waa ilaashanaya madambiba yaa ayuha alcilmaani haddaad diinteedii kaa ilaashado adeer madambi baa gala adigu adiga taa adigu baleenaye qoraya ee jecele aniguna haddaan taydii kaa ilaashado kulado waxa aada sheegaysaa diintaydii ma aha